الإخوة والأخوات موضوع كسابسا نبي صلى الله عليه وسلم jacaylkiisa mowduuca isaga ah laba arrimood ayaa ugu wacan in mu'tamarka kan uu ka mid noqdo amaba qayb ka mida muxaadaraadka meeshan ka baxay inuu noqdo waa midoo waxaan xusuustaa markii ay dhacday in nebiga sala allahu calayh wasalam la aflagaadeeyey meel lagaga dhacay shakhsiyadiisa iyo nebinimadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi meesha aflagaadadu ay ka dhacdana ay ahayd waddamadan innagu aan deggannahay muslimiintuna arrinkaa ay ka dhiidhiyeen ninkii ka hadli karana uu hadlay baa arday yar oo ka mida dadka markaa wax baranayay baa wuxuu weydiiyey su'aalah oo dadka meeshan ku dhashay uu ku koray maxaa ka macnaaha buu yidhi haddii nebi maxamed sala allah alay slm wax laga sheego soo xorriyad ma jirto aawa ee freedom expressionka la sheegayey soo ruux qof bini aadama oo qaa'ida oo hogaamiya wax laga sheegi karaa maaha arag madaxweynayaasha ka jira america arag madaxweynayaasha iyo liidharanad ka jira yurub nin walbaba maalinba briceka lagaga hadlaa idan nebiga sala allahu calayh wasalam hadduu ahaa nin hogaamiye ah ninkaa aan hadalka ka soo xiganayana waa nin ahlu khayra masjidkii khayrkiiba horboodaya laakiin caqliyadda uu xambaarsan yahay iyo mentalitiga uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay caqliyad ku salaysan meesha markaa ku koray taas waa mid arrinka labaad waxaa laga hadlayaa almuslimuuna fi lharbi qadaaya axwaal oo runtii ku salaysan axwaasha innaga marka inagu hareeraysan markaan nahay dadka deggan waddammadan markan yurub labada arrimood ayaa keenay mowduuca kan marka in laga dhawaajiyo ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu maanta qadaray adaayaadka meesha aannu kaga hadlayno in ay qayb ka noqoto xubu nebiyi sala allahu calayh wasalam in cala alaqal qofka muslimka ee u garowsanaado uu marka ku beernaada dareen ah in nebiga sala allahu calayh wasalam la jeclaadaayo inay tahay qayb markaa ahmiyadiisa ahmiyaddeeda markaa leh toddoba qodob iyo toddoba maxado ayaan isla mari doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala midda ugu horraysa waxaan u baahannahay inaan fahamno nebiga sala allahu calayh wasalam in la jeclaadaay inay diin tahay diinta aan sheeganaynoon leenahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam in nebiga sala allahu calayh wasalam la jeclaada diinta maxaa nebiga sal alla alih wasalam isagaa yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin iimaan lagama helin ilaa midkiin uu ka noqdo yanii nabiga sal alla alih wasalam uu leeyahay midkiin iimaan lagama helin ilaa uu gaaro heer waxa uu door bidayo waxa uu jecel yahay cidda cid kale ka hormarinay ilaa nebiga sal allahu caleh wasalam uu ka noqdo xitaa waalidkii xitaa waxa uu dhalay xitaa dadkoo dhan marka la soo ururiyo ilaa uu ka gaara heerka qofka iimaankiisa ma dhammaystirmin buu nebiga sal allahu caleh wasalam waxaan u jeclaanaynaa maxaa yeelay qofka bini'aadamka wuxuu jeclaadaa naxariisuu jeclaadaa nebiga sal allahu caleh wasalamna waa naxariis loo soo diray ummaddan wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin mar haddii naxariis loo soo hadiyeeyey caalamiinta uu yahay nebiga sal alla alih wasalam waxaanu ku khasbannahay inaanu jeclaanno waxaan u jeclaanaynaa maxaa yeelay nebiga sala allahu caleh wasalam wuxuu noo horseeday ama uu naga daadgureeyey innaga oo dhan gudcurada kufriga iyo shirkiga wuxuu nebiga sal alla alay slam inoo siqay xagga iyo iimaanka iyo nuurka biidn illahi subxaana qof kastoo bini aadama lagu jeclaadabaa rabbigay nebiga sal allahu caleh wasalam wada siiyey aayaddan aad wad aqridaan aayad cilleh wa innaka la calaa khuluqin cadiim maxamedow waxaad dul taagan tahay oo allah subxaana wa tacaala hooy uu kaaga dhigay wuxuu rabbulcaalamiin taawar uu kaaga dhigay waxaad hoos harsatay oo dul fadhiisatay khuluqin cadiim dabci aad i aad u wanaagsan akhlaaq aad i aad u wanaagsan bal waxay leeyihin kelmad ka ururin badan ma laha marka loo baxo nebiga sal allahu caleh wasalam ha la soo kooba marka la leeyahay akhlaaqdiisa maxaa yeele marka loo baxo wuxuu ahaa nin aad iyo aad u cafi badan u cafis badan waxaana daliil u ah markii la gaaray sanadkii sideedaad oo maka la furtay oo nebiga sal allahu caleh wasalam intuu saa u soo hor istaagu yidhi warree makoy shalaad meesha iga didideen anoo qaxa ayaad meesha iga saarteen xaggaa iyo meel kale dhul aanan dhulii ahayn baadigayseen maantana waxaan soo laabtay anuu casiiza maxaad iga filaysaan inaan ku sameeyo markaasay waxay yidhahdeen kariim baa tahay oo ibnulkariim baa tahay ammaan markay la dhaceen buu nebiga sal alla alih wasalam wuxuu yidhi laa tahriiba calaykum alyowm maanta laa tahriiba calaykum alyowm cid idin qabsanaysaayi ma laha waxaana idin leeyahay hadalkii nebi yuusuf calayhi salaam uu ku yidhi walaalihii uu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa taga yani cid idin qabsanaysa maleh hadalka nebi yuusuf baan idinku leeyaho laa tadriiba calaykum alyowm nebiga sal alla alay slam waxay leedahay caaisha ma dhicin hadda ka hor iyadoo khalad laga galay inuu arrinkaa u damqaday oo nafsadiisa u damqada mayan dhicin inuu carooday lafihiisa mayan dhicin ma dhicin nebiga sal allahu calah wasalam inuu aargoose ilaa allaahumma marka meel loogaga dhaco xurumaadka allah jalla wacala waxyaabaha ilaahay uu ka dhigay inay caagan yihiin cidda ku tumanaysa ama ka tallaabaysae sowdiinta rabbalcaalamiina jalla wacala nebiga sal allahu caleh wasalam uma jixinjixi jirin umana joojin jirin wuu ka hadli jiray nebiga sal allahu caleh wasalam ama wixii ka soo haray mushkilad mayaan lahayn nebiga sal allahu caleh wasalam dembi marka la sheego wuxuu ahaa cidda ugu fog ee dembiga aad iyo aad distansiga ugu fog laga qaadan kara buu ka qaadan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhicin hadda ka hor iyadoo wax la weydiiye oo noo uu yidhi uu diiday ma dhicin nebiga sala allahu caleh wasalam iyadoo layidhi wax la bixiyo uu gacanta dib u dhigtay mayan dhicin nebiga sal allah aleh iyadoo dagaal la gelay oo dib gortay intuba mayan dhicin salawaatu rabbi wasalaamu calayh idan akhlaaqiyaadkaa sidaas oo kalea qofka rabbulcaalamiina uu saa ugu ururiyey uu marka uu hordhigay wuxuu mutaysta marka in la jeclaado xishoodka marka loo baxo waxay leeyihin saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu caleh wuxuu ka xishood badnaa gabar oo markaa iyadoo guur gaartay khidrigeedana ku jirto makhabii ah siday u xishoonaysa aanay wejigii aanay siin karin ragga marka ay u soo gogol fariistaan oo ay wejiga ugaga dadbanays buu nebiga sal allahu cala wasalam aad aad ugu xishoon baday aad buu u xishood bari nabiga sal alay waslam u xishood badnaan jiray u sariig badnaan jiray majaalisa marka la isugu yimaado oo fagaaraha dadka isugu imanayaan ee wada hadlayaan wuxuu ahaa ninka ugu hadalkale salawaatu rabbi wasalaamu calayhi araggiisa inta ugu badan dhulkuusaa u eegi jira korba eegi jire marka uu hadlaya hadalka uu gaabin jiray maqsuudkiisana meel sahlan buu marka ka heli jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi walidaalika markii abu sufyaan heraqle markii uu weydiiyey abu sufyaan su'aal buu weydiiye wuxuu yidhi ninkan aad sheegaysaan oo leedihin waa nebi hal tatahimuunahu bilkadib wax beena ma ku haysaan ma dhacday maaha inuu been sheega maaha ma ku tuhumaysaana ma ku haysaan markaasuu yidhi mayaan dhicin idan sidaa baan ku ogaada buuri inuu nebi yahay hadday isdhuldhugid tahay nebiga sala allah caleh wasalam ma ahayn nebi salawaatu rabbi wasalaamu calayh shakhsiyad isla qobweyn maahayn shakhsiyad faajeertan uu ku jira maahayn shakhsiyad isqaadqaadamahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh tawaaduca iyo isluldhigiddana wuxua meesha ugu sarraysu ka gaaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay leeyihin haweenkiisa markay ka hadlayaan markay kabta ay ka gooda isagaa hagaajisan jiray markuu dharka uu ka dilaaca isagaa tolan jiray markuu wax u baahda isagaa samaysan jiray ma aanu dhihi jirin dadka waxaan nebiy min alambiyaa hawshayda ha la qabto salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhacday nebiga sala allahu caleh wasalam siday leeyihin saxaabatu aakhira mayan dhicin hadal xun inuu ku hadaaqa mayan dhicin maana ahaan jirin sakhaaban filaswaaq sida dadka marka suuqyada iyo meelaha bannaanada laysugu yimaado mid hadalkaa uu xagga ka soo lalaya kan kalena xaggaa uu ka soo tuuraya maysa dhicin nebiga sala allah alay bi hadihi ariiqa inuu hadlo wuxuu ahaa nin isaga dhamba degan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi walidaalika waxay leeyihin saxaabatu rasuuli illahi sal alla majlis majaalisa ka mida marka laysugu yimaado markuu fariisanaya xuska alluu ku fariisan jiray marka uu kacayo xuska alle ayuu ku hinqan jiray jiray markuu soconaya xuska alleynu ku socon jiray isagoo dhanba waxaa ku xoonna xus alla rabo salawaatu rabbi wasalaamu calayh idan niqaadkaasoo dhan marka la soo ururiyo haddii qof bini aadama ay isugu tagaan qofkaas wuxuu mutaysa in la jeclaado salawaatu rabbi wasalaamu calayh nuqtada labaad aan u gudbaya waxay tahy jacaylka kan aanu ka hadlayno le nebiga sala allahu caleh wasalam sidaa baa loo jeclaadaa waxaan rabnaa inaannu isla dulmarno biidn subxaana wa tacaala jiilkii uula noolaa oo ah saxbuhu alkiraam siday ula noolaayeen iyo xubbiga kan aanu ka hadlayno siday u turjumeen iyo waxyaabaha nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo siyaabaha ay kula dhaqmi jireen baan u gudbaynaa biidn subxaana wa tacaala waxaa dhacda abu bakr allahu canhu ardaa cutba ibnu rabiica baa soo dul istaagay markaasuu garaacay isagii guruub markaa la socdo abubakran mar sidii loo garaacayay ilaa wejiga iyo sanka la kala garan waayo barar meesha uu ka gaaray markii suxun loo garaacay ayuu wuxuu kaga fadhiistay xabadka markaasuu yidhi maxaad ku jawaabi lahayd buu yidhi hadalka ugu horreeya abubakar afkiisa ka soo baxay wuxuu maa facala rasuulu llahi sal alla alih wasalam doontaan igu iga yeela waxaad doontaan igu sameeya meeshaad doontaan ila taga laakiin waxaan u baahnay rasuulka sala allahu calai waslm meesha uu ku dambeeya ii sheeg kadib markay la yaabeen uu yidhahdo warkan waa mukhtal alcaqal nin caqligiisa fadhiyaba maaha inuu weli la soo taaganya moxamed sato lagu garaacaya moxamed dartii maaha waxa lagu erinayso moxamed dartii maaha waxa dhibtan iyo ku gaarayso moxamed dartii maaha weliba moxamed biyaan leedahay hadalka markuu meesha u maraya kadib ayaa waxay la hadleen hooyadii waxay yidhaahdeen ha lala hadlo hooyadii umu jamiil iyadii markii loo yimid kadib yani hooyadii markii umulkhayr loo yimid ayaa waxaa layihi wiilkaaga xaaladaas ku sugan yahay biyana kama daadagay cuntana ma cunay haddaad adigu la hadleeday ku jirtaa markay u timid kadib ay hor buu haddana wuxuu yidhi maa facala rasuulu ullahi sal alla markii labaad rasuulkaa la iga waran markaase wuxay tiri rasuulka sal allahu aleh meelna kuma ogin warkiisana ma maqlina bal adiga dantaada taada daryeel hadalkii markaa maanu dhegaysan wuu sii wad iyar kadib bay haddana uu soo celiye su-aashay maa facala rasuulu ullahi sal kadib wuxuu yidhi waxaa dhahdaa umu aad bint alkhadaab soo weyddiyi rasuulka sala allahu calay meesha uu ku dambeeyo kadibay umu jamiil intay u timid umu jamiil bay la hadashaa waxay tidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam buu weyddiinaya abubakar cuntana ma cunayo waxna ma cabayo dil aad i aad u daranna waa ku dhacay jirkiisoo dhanna waa dhaawacee bal jawaab isii waxay tidhi laa acrifu muxamadan walaa abaa bakr labada fikra istaag kama hayo laakiin haddaad u baahan taha inaan kuu weli ku raacaya markay soo dul istaagto umu jamiil abubakar xaaladdaa ku sugan ba waxay tidhi qofkii sidan ku sameeyey run ahaantii waa nin gardarar weyn markaa la yimid fusaaq weeye kufaar wey bimacnaa way qaadan weyne xitaa situation kuu sugan markaasuu haddana wuxuu yidhi maa facala abubakar markaa afraad buu maraya haddana markii intaa la soo celceliyay kadib dhow waxay tidhi meel kuma ogi laakiin anaa kuu soo hubin doona way soo dhaqaqadoo meel bay soo aaday kadib bay waxay soo ogaateen nebiga sal ly sl meesha uu ku dambeeyo waxay tiri rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam bikhayr rasuulka wax soo gaaray ma khayrna waa uu ku sugan yahay xaaladiisana waa xaaladda aad jeclayd marka abubakr radi allahu canhu uu marba haddii rasuulka sala allah alay xaaladiisu ay sidaa tahay marba haddii noloshiisa khayr laga soo sheegay marba haddii rabbigay sidaa uu iga soo xigtay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi idan uma baahna buu wax kale inaan ka fakero arag waa nin nafsadiisu ay halis ay gashay waa nin sida loo garaacaya wejiga iyo sanka la kala saari waayo waa nin xaalad xun ku sugan laakiin wuxuu la soo taagan yahay maa facala rasuulu sal alla alay wasalam maa facala rasuulu sal alla alay wasalam idan jiilka sidaas oo kale waa jiil fahmay salawaatu rabbi wasalaamuhum calayh ma aragtay dadkan e, nebiga sala allahu calayh wasalam mansiladiisa fahmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu xiganayaa ibn isxaaq wuxuu yidhi cura bin zubayr baa waxaa nin igaga soo xigtay buu yidhi caaisha inay tiri nebiga sala allahu calayh wasalam wuu noo iman jire waa soo booqan jire markii rabbigay idinka uu siiyey oo uu yidhi waad dhaqaaqi kartaayo waxaad aadi karta xagga iyo madiina ayuu wuxuu yimid waqti aan dad la soo booqan jirin buu noo yimid oo duhur ah kadib markii uu arkay nebiga abubakar uu arkay in uu nebiga sala allahu caleh uu soo socdo maladii ataa bika ya rasuul allah maxaa ku keena waqtiga kan ee hiiradka ah waqtiga kan ee iyada ee kulaylka uu jiro markaasuu yidhi waxaan u baahana in si gaara ah kula fuq abubakaro wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam marka maad ka saartid dadka guriga kula fadhiya markaasuu yidhi yaa rasuul allah dadkan meeshan jooga waa asmaa iyo waa ahalkii un weeye wax mushkilada markaa ma laha markaasuu yuri nebiga sal allah aleh wasalam abubakarow waxaa laii idmay la isiiyey ogolaanshaha inaan hijroodo aan xagga ilmadiina munawara abubakar isagoo aanan ka fakarin oo aanan dhihin yaa ku yidhi intaad u socotaa iyo halkaan ka bilownaa buu markiiba wuxuu la soo istaaga asuxbata asuxbata yaa rasuul allah anna adaan ku raaca yaa rasuul allah bimacnaa meeshaad doontid ka dhac hijradaadu meeshay doonto ha noqoto yoolowgaaga meeshuu doono ha noqdo aniga adaan ku raacayaa biyo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arag sida loo jecel yahay meesha mustawaa marka uu gaarsiisan yahay walidaalika waxaa la xijiyaa intii waddada ay ku jireen ayaa godkii marka lagu yimid qaari xeraa aarkii markaa la geli lahaa waan ula jeedaa waddadii markay godkii markay galeen baan ula jeeda xera maaha ayaa waxaa dhacday abubakar baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah xaggan bal in yar idhowr anaa meeshii kaa eegay ogaanaya in ay markaa wax ku jiraan waxaan ka baqaya haddaad geshid inay waxban ku soo gaaraan isagaa sii daadegay waxalla wixii qashina markuu ka gura meeshii oo meeshii uu habeeyey kadib rasuul allah marka soo gal soo gal buu yidhi saddex dolaal buu godka lahaa god maradii uu watay buu soo qaaday hal dulal buu ka ooday labadii dulal ee kale harsaneen labadiisu luqad buu ku beegay nebiga sal allahu caleh wasalam madaxiisa dhabtiisu marka saaray seexa buu yidhi ya rasuul allah inta uu hordiyay nebiga sal allahu caleh wasalam abubakar waa la qaniinay oo xasharaad ka mid cayaankii meesha joogay baa qaniinay isagoo illimeynaya laakiin aana isnuxnuuxinayn wax dhaqdhaqaaqa aana samaynin isagoo diidaya nebiga sal alla alay slm inuu soo kaco ayuu marka dambe nebiga sal lla ly soo baraarugay markuu soo nabdaado u baraarugayba wuxuu arkay abubakar oo illimeynaya ma aladii yubkiibka ya abaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah intii aan intaa dhabteeda ku jiiftay baa lay qaniinay buu yidhi waxaan ka baqanaya buu yidhi inaan dhaqdhaqaaqo ama xarakaad aan sameeyo kadibna adiga hurdada ay kaa tagto waata nebiga sal alla alay wasalam intuu ku tufa kadib kaannahu lam yuldaq waxaadoo moodaa in xanuunnaba marka aanu qaban idan haakada axabuu sidaasay u jeclaayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhim waxaa la soo xigtay oo kale alimaam albukhaari wuxuu warinayaa wuxuu leeyahay abubakar radi anhu ardaa markii aanu hijrada kusii socono socdaalka aanu ahayn baa safarkeennu issii qabsado habeen iyo maalinba socdaal baanu ahayn buu yidhi kadib baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray marka duhurka la gaaray oo kuleelka uu batay oo dhaanka dabagaala u dheelinayo xaalad xun marka la marayo oo aan raadinayna meelaan harsanno ayaa dhagax weyn naga soo horbaxay buu yidhi kadib meeshii baan doorbiday buu yidhi inaan iyar markaa ku harsanno ku nasanno meeshii markaan soo istaagnay ayaan meeshii u jafjafay buu yidhi nabiga sal ly sl meeshuu seexday kadibna wiil qawsaara oo xayn arya meesha ku kaxaysanaya ayaan soo dul istaagay waxaan idho cana ma haystaa nebiga sal ly slm baa u baahan kadibna waan soo qaaday buu yidhi waan la dul istaagay buu yidhi waxaan sugay ilaa nebiga sal ly slm ka soo istaago ilaa uu ka soo baraarugo inta waan dul taagnaa buu yidhi ago abubakar xaloo dhan socdaal buu ahaa saako dhan safar buu ku soo jiray waxay ahayd inuu caanaha intuu meesha uu dhigo aaragalaanki intuu maal dhigo isna uu seexdo oo markaa in yar calal aqal hurdo markaa uu qaato laakiin wala istaagay buu markii nebiga sal alla alay wasalam uu soo baraarugay buu rasuul allow waa kan caanahan marka dhan nabiga sal l slm markii caanihii lasoo hordhigay oo caanihii markaa uu dhammay salawaatu rabbi salaamu calayhi wuxuu ley abubakr cibaaro cajiiba buu leeyahy fashariba xataa radiid nebiga sal l slm caanihii buu dhammay mar ilaa aniga aan raalli ka noqday buu leeyahy ilaa aniga aan raalli ka noqday waxay la mid tahay hooyada markay ilmaheeda ay u soo hordhigto cuntay soo hordhigto ilmaha markay cuntada ay cunaanna dabcan hooyada aad bay u farxaysa markay cuni waayeen maalinta hore inay murugtay baa laga yaaba maalinta inay murugsanaato culir abubakr radi allahu canhu nebiga sal ly slm baa cabay xataa radiit nebiga markuu cabay baan anigana raalli noqday buu leeyahy arag labada kelmadoo sida marka ay isu waafajinaya wahada indal fayadullu cala xubbihim almutafaani wuxuu abubakr radiallahu canhu ardaahu markii dadka ay ka kala yaaceen dagaalkii uxud oo laga kool orda nebiga sal allahu caleh wasalam way noo iman doontaa kadib markii laysla dhex maray nebiga waa la dilay markii layidhi dadkii ugu horreeyey ee soo ragaal celiyey ee nebiga sal allahu caleh wasalam uu taagnaa rugtuu taagnaa lugta soo dhiga buu abubakr radi allahu canhu isagoo leh yaa rasuul allah meelaan kaaga taga markaa ma laha abubakar wuxuu ahaa dadkii marka layidhi yaa nafaqaysanay yaa wax la baxaya yidhi yaa rasuul allah waxalla waxaan hayay meeshaasaa soo dhig wareerkaagii maxaad kaga soo tagtay wuxuu yidhi abqaytu lahum allaha warasuulah ilahay rasuulkiisaan uga soo tegay buu yidhi ma doonaan abubakar radiallah anhu ardaahu sida la soo xiganayo dagaalkii eh, heshiiskii xudaybiya sanadkii lixaad intii waanwaantu ay socotay baa ninka lagu magaca curwa ibn mascuud athaqafi oo nin dul istaagi doon nabiyadiilahi subxaana wa tacaala ayaa hadal xun markaa ku hadlay hadalka uu yidhi wuxuu ahaa maxamedow laba mid uun bay noqonaysaa dagaal haddaa aad meesha la timaadidna dadka aad layn doontid aad xasuuqi doontid waa dad aduu ka dhalatay taa waa mid amaa soo maaha ama arrinka kale soo maaha in adiga lagaa xoog bato daadaa meesha ku halaagsan dagaal wax ku keeni maysay maxamedow iska laabo kadib buu haddana hadal buu raaciyey wuxuu raggan kula socda buu geesahaaga taagan oo hadda durbaanka kuu tumay oo leh dagaalka galna awbaash min annaasi wey dad la soo ururiyo khaliid min annaasi waxay kuu qabanayaan markaa mala abubakar hadalka markuu maqlay kadib buu intuu isqaban waaye buu kelmad adag ku jawaaba wuxuu yidhi amaa waladii nafsii biyadih waxaan nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allah allah nafsadaydu gacantiisa ay ku jirto currow hadda ka hor wanaagna dhex mara jiri lahayn maanta hadalka aad tiri jawaabtiisan ku siin lahaa buu yidhi bimacnaa kelmad macquula maaha say ku dhici kartaa buu yidhi in nebiga sala allah alay slm lagu soo duulo in nebiga markaa la dilo in nebiga la dhaawaco inna meesha aan taagnaano inaan u dhimanno mooyaane xal kaloo markaa jiri kara markaa mala waxaa dhacda abubakr radiallah anhu ardaa markii la isla meelmarageerida nebiga sala allahu calayh wasalam oo nin walbaba markaa u xaalad xun ay ku sugan yahay rasuuli illahi salawatu ridwaan ullahi calayhim waardaahum abubakr cumar bn khaaabna aan ogaan doona situationka markaa uu ku sugan yahay abubakr faraskiisii buu soo qaatay isagoo cidna aana la hadlin buu dadkao dhan intuu saa u soo dhex buu wuxuu tegey nebiga sal la alay janaasadiisoo marka meel taal nebiga sal allah markuu soo dul istaagay buu wejiga saa intuu kaga fayday buu dhunkaday markaasuu yidhi yaa rasuul allah in allaha lam yaktub calayka maytatayn ilaahay laba dhimasho isugu kaa dari mubtadii koowaad soo maaha waad dhimatay oo adduunyada inaad ka tegayso way qorneed tan kale sama dhacaysa buu yidhi intaa markuu yidhi kadib buu wuxuu soo maray iyada cumar bin khadaaba meesha uu taagan yaho dadka uu leeyahay carr yaa ku dhiiran karoo dhihi kara nebi maxamed baa dhintay carr yaa dhihi kara nebi maxamed baa dhintay maxaa cumar bin khadaab isagaa noo sharxi doona yar kadib markaan cumariyaadka tagno yaa ku dhiiran kara nebi maxamed isagaa dhin waa dhintay yaa dhihi kara waa tan abubakar radi allahu canhu bikul geesinimo intuu dadka intuu soo hor istaagay buu wuxuu ku aqriyay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum cala caqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shay wasayajzi illahu shaakiriin muxamed rasushii hore oo rabbigay uu soo diray buu qayb ka ahaa kuwii hore say u galbadeenoo u geeriyoodeen oo rabbigood u haleeleen buu isna u haleelaya laakiin waxaa idin weydiinaya dadow mar haddii nebiga sal allahu caley wasalam meesha uu ka baxay tii rabbi ay u timid idinama dib baad u laabanaysaan cirbihiina dib ugu laabanaysaan arrinkaa arrin suurtagala ah, markaa maaha waa tii khudbadda dheereedu aqriyu yidhi ciddii caabudi jirta maxamed salawaatu rabbi wasalam caley maxamed teg laakiin qofkii caabudi jira allah subxaana wa tacaala fa ina allaha xayun daa'imun laa yamuut allah waa ki jira oo joogoo joogi doona mana aanu dhiman mana uu dhiman doono cibaadatullahi jala wacalana cibaada iyadoo markaa baaqiya abu abubakr radala an waqafaadka oo dhan oo waqafaad marka muujinaya midba midda kale kuu sii dhiibaysaa midba midda kalena waxa ay sii dheertahay tahay xubbun ee muujinaya abubakr radi allahu canhu iyo saxaabatu rasulilah sal ly slam cumar maqtada saddexaad markaan u gudubno ayaa maalin maalmaha ka mida ah sida uu warinaya cabdullahi bni hishaam nebiga sal alla alay waslam gacanta saa u haya abubakr umar bn khataab oo wadada ay marayaan cumar khaaabna wuxuu ahaa nin straight forward waxba aan qarqarin hadalkiisu u caddaa wuxuu uhi yaa rasuul allah anugu wax walbaba wax walbaba waan kaa jeclahay laakiin nafsadeyda marka la gaaro soo maaha maya taa kuma jirta buu yidhi kadibuu nabiga sal alla alay waslam wuxuu yidhi laa waladii nafsii biyadih ilah baan ku dhaartay xataa akuuna axabba ilayka min nafsik xitaa nafsadaada ilaa aad iga jeclaatay cumaroo maadan gaarin iimaankii marka loo baahnaa markaasuu in yar kadib cumar khaaab intuu soo jawaab wuxuu yidhi laanta axabu ilaya min nafsi xataa nafsadayda rasuul allah adaan kaa jecla markaasuu nebiga sal la alay waslam alaana yaa cumar cumarow haddaad gaartay iimaanka marka loo baahnaa waa meeshii xadiidkii noo soo hormaray ahaa ilaa qofka uu ka gaara darajo ah rasuulka sal allahu calah wax walbaba uu ka hormariyo ilaa darajadaa qofka uu ka gaara iimaankiisa markaa ma buuxsanayo qadiyadii asra markii la soo gaaray nimankii badar ee gacanta lagu dhigay waa tii laysku qabtay maxaa laga yeelaa nimankan dagaalka laga soo taxaabay miyaa la dilaa oo iyagoo dhanba la mariyaa meeshii la mariya nimankii shuhadada ah miyaa layska sii daayo ma waxaa laga qaataa furashaa laga qaataa arrinkaa markii laysla dhex maray waa tan rasuulka sal alla alay slam abubakr intay meel geesa fadhiisteen ay ooyiin markaa la dhaceen kadib buu yimi cumar khataab radi allah canhu wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan u baahanay inaan ogaado ma aladii yubkiikuma anta wa saaxibuk adiga ninka saaxiibkaa ah? maladii kiikuma adiga abubakar maxaa idin haya maxaa idinka oyi markaasuu wuxuu leeya rasuulka sal ly slm intuu hadlaba wuxuu yidhi alladii liladii carada calaya asxaabaka min akhdihim alfidaa waxay ii soo bandhigeen ihindisaha ay la yimaadeen nimanka asxaabtaado ah nimanka furashaha laga qaata buu yidhi abubakar cumar bin khataab radi allahu canhu markii hadalkaa loo sheegay dan nabiga sal slmkuu sii wada wuxuu yidhi hadalkaa inay yidhaahdaan maaha inay fiddo ku fakaraan maaha bal maanta waxaa cadaabkooda ayaaba soo dhow adnaa min tilka shajara geed meesha taagan buu intuu gacanta ku taagaan buu yidhi cadaabkooda ayaa soo dhowey macnaa maaha in fida la qaata waqhti lagu fakera maahan buu leeyahay idan waxaan rabnaa meesha inaan ka deliishanno cumar bn khadaab radiallah anhu ardaa wuxuu rasuul allah waxaan u baahanahay waxaad ku oynayskeliya inaan ogaado anna geeskaagan marka ahay bimacnaa waa maxay ayi daqiiqa iyo ayi nafas iyo ficil walboo la samaynayo saxaabata rasuulilahi sal alay wasalam maca rasuuli sala allahu calayh wasalam markii dagaalkii uxud uu dhammaaday oo la bal nin walba meesha uu ka yimid ha u laabto abu sufyaan buu wuxuu isdultaaga buur dusheedu markaa uu fiideedii markaa fantay meeshuu istaagay kadib buu dhawaaqu wuxuu yidhi awa maxamed markii loo jawaabi waaye buu yidhi awa ibna abi qaxaafa abubakr markii loo jawaabi waa ayna cumar saddexdoodii markii uu jawaab uu ka waayey buu wuxuu yidhi dadka dhibi jiray ee ugu waaweynaa oo iyagu markaa ugu sarreeyey faqad kufiitumuuhum qalyaha waa idin daayeen bimacnaa isagoo ku faraxsan hadda kadib inaad walwashaan maaha wuxuu ku faraxsan yahay hadda kadib inaad walwashaan maaha cumar khadaab baa hadalka intuu dhegaystay intuu ishayn waaya buu wuxuu yidhi ina aladii dakartam axyaa warniyoo dadka aad ka dhawaajiso magacyadooda amaantan aad atixaysay weli way nool faqad abqa allahu laka maa yasuuq ilaahayse wuxuu kuu raajiyey uu dib uu kuugu dhigay wax markaa kumurug geliya bimacnaa weli waa nool lahaw idan cumar khadab radi alla an wuxuu leeyahay weli rasuullah sal ly sl maa zaala xayan maa zaala abu bakrin xayan weli waan soo taagannahay ama adugu qaali oo dhah faqad kufiitumuuhum waa laydinka kaafiyey ama waxaad doonta adugu sheeg annaga weli waan soo taagannahay min farad almaxaba madiina almunawara markuu nabiga sal l sl agaha saa u soo dhigay waad ogtihiin fi taariikhi intaad ku aqriseen dadka ahlulmadiina leylan wa nahaaran waxay taagnaayeen dibadda waxaa la dhowraya nebiga sal l sl maqdamahu subxii bay tagaan habeenkiibay meesha ka soo hoydaan subxii bay tagaan habeenkii meesha ka soo hoydaan ilaan marka dambe nin yahuudiya oo geeddiisa dul saaran meel fog intuu ka arkay buu wuxuu yidhi yaa ahla almadiina waa kan haada jaddukum aladii kuntum tantadiruuna awihin maalmahan aad sugayseeno dhan waa kan soo socda nebiga sal alla lay slm markuu almadiina lugaha uu soo dhigay farxaddii reer madiine ay farxeen farxad la qiyaasi karama taariikhdoon marka soo xigatay waatan nebiga sal alay slam dhammaantood saa ugu soo dulxoonteen nin walbana uu raba leejaanka daabada uu wato inuu soo dhufsado gurigiisa uu geysto nebigana uu cadhi sal allahu aleh wasalam wal wardacuuha fa innaha ma'muura war daabadanu way amran tahay naflaydan rabbi baa soo amraya faraha ka qaada meeshay doontay tegaysa ayaa meel bay fadhiisatay markay oromatay kadib ay haddana hinqato kor u kacday kadib baa meeshii ay ka soo hinqatay ay oramatay ee ugu horraysay dib haddana ugu laabatay waxay ahayd daartii abooyuu markaa ku bagnay oo nebiga sal lla alay meeshii abtiyaashiisa ay ku dhawuuna jeclaa inuu meesha markaa ku ikraamo abu ayuub waatanuu guriga markaa ula tegay wuxuu leehay ima soo marin farxad ka weyn farxad la mida ah, maalinkaa farxad la mida ah ima soo marin maxaa nebiga sal lla ly baa marti ahaa nin kastoo ansaarin wuxuu u hanqaltaagay inuu isagu markaa marti sooro qof kastoo almadiina munawara jooga wuxuu ku fakaraya nebiga sal lla ly markaa gurigaa marka keen idan farxad ka weynu isoo marta markaa mala haakada axabuhu ridwaan ullahi wa ardaahum sidaa marka u jeclaadeen walidaalika almadiina munawara markii uu yimid waa nimankii soo eryaday shalay qoraysh ay ku hanjabeen ay lahaayeen waan kaa daba iman doonnaa meesha aad joogtidaan kugu soo haleeli doonna idan waxay ahayd marka in la tabaabushaysto oo wax alla wixii nasasariya marka lala yimaad si nebiga sal l sl loo nabiga sal alla aleh wasalam habeenkii rag baa loo sameeyey gaarkahayaal intii aanan la samaynin ka hor buu man yaxrusanii haadihi leyl waryaa ilaalinaya kadib wuxuu arkay nabiga sal ly slam nin seeftiisii soo wato markuu meel fog uu ka arkayba wuxuu arkay inuu yahay ninka lagu magacaabo sacad ibn abi waqaas oo soo socda markaasuu yidhaha rasuul allah wax kale uma imano waxaan ka baqay adoo meeshan jiifa si kadaa ah inta lagu yimaado marka lagu dilo saas darteed baan meesha u soho qaatay buu yidhi nabiga sal lay slm waa la ilaalin jiray habeen walbaba habeen walbaba saxaabi baa ku qornaa ilaa ay ka soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal fama ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas ilaa aayaddan ka soo degtay ilaah ku ilaalinaya wuxuu yidhi fain allaha qad casamanii faqad kufiitu lxiraasa maanta laga bilaabo uma baahna in lay waarjeeyey ilaahay subxaana wa tacaala baa ilaaliyey iga taga buu yidhi ilaa inta salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh waa la ilaalinaya radia ardaahu gaararkiisay taagnaayeen haakada axabuuhu sidaa bay u jeclaadeen ilahay marka barakeeyo badar baa la soo gaarrabay badar waa nuqdadii shanaade dagaalkii intuusan bilaaban ka hor ayuu nebiga sal alla alay wasalam wuxuu isugu yeeray shir degdega oo lagu falanqaynaya dhaqdhaqaaqyada ee ee la qaadi doono kadibuu nebiga sal ly slm nin walba oo saxaabada ka mida oo fagaaraha isugu yimid buu wuxuu ka codsaday wuxuu hindisayn lahaa inuu la soo istaago وتن آيات الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك كما أخرجك ربك من بيتك وإن كثيرا بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ما ينجع ليس ضدك in dagaalka loo baxo laakiin nebiga sal alla alay way kaga dhegtay maxaa yidhi waxyi rabbi ayuu ku socdaa go'aan marka keligii iska gaara muusan ahayn go'aanka wuxuu yidhi waan dhaqaaqaya kadib baa saxaabata rasuulilah sal alla alay wasalam nin wuxuu la soo istaagay fakar ilan waa garan kartaan ninka qaa'idkaa ah hogaamiyaha markuu yidhahda dagaal baan aadaya waa inuu horta iska hubiyo dadka hareerihiisa taagan in ay dhihi doonaan waan ku raaci doonaa in ciidankii uu wada dhan yahay guutadii waxba aanay ka hari doonin in dhammaantood ay diyaar u yihiin goobta inay la wada tagaan waa ilaa wuxuu noqonaya keligii baa soo hari doona waxaa istaaga marka abubakr radi allahu canhu hadal aan caadi ahay buu meesha markaa ka yidhi cumar baa kaga dambeeyey kadib baa waxaa istaaga almiqdaad ibni camar hadalkiisa wuxuu ahaa imd yaa rasuul allah dhaqaaq amarka ilaahay ku dhaqaaq waxaanse kuu ballanqaadaynaa hadalkii reer bani israa'iil ay muuse ku yidhaahdeen oo ahaa idhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun inaynan ku dhihi doonin dhaqaaq muuso adiga rabbigaagun dagaalka galay innagana meeshaan baa fadhiisan doonnaa laakiin waxaan ku leenahay idhab anta warabbuka faqaatila fainaa macakum muqaatiluun fainaa macakuma muqaatiluun adigii rabbigaaga dhaqaaqoo dagaalama innagana garabkiinaan taagannahay idan kelmaddaa markuu yidhi kadib ayuu nabiga sal اllahu alيh wasalam ayuu kelmadii marka xasilay kadib sacad bin mucaad baa meeshii marka istaago ansaargii wuxuu sacad bin mucaad uu dareemay nebiga sal اla alay waslam markuu soo celiyay hadalkii ahaa ashiiru calaya ayuha اnnaas ashiiru calaya ayuha nnaas war maxaad ii sheegi lahaydeen maxaad hindisayn lahaydeen buuxu yaa rasuul waxaad moodaa in hadalkii innagu noo dhacayo waan ku rumaynay xaqa alla timinna runtii waan soo dhowaynay waxaana laga yaabaa inaad isleedahay ansaaru ballanta aad la gasha waxay ahayd un keliya daartooda haddaad lugaha dhigtid inay ku ilaalin doonaan laakiin meel ka baxsan daartii ansaaru almadiina munawara ka baxsan haddii dagaal uu ka dhaco haddii wuxuun ay ka dhacaan inuu nabigaaynay ku khasbanayn in marka nebiga sal sl inaan ilaalino laakiin waxaan ku leenahay ya rasuul allah hadal cajiib buu yidhi ya rasuul allah buu yidhi fa innii aquulu cani alansaari qawlan anoo ansaar maanta matalaya waxaan ku leeyahay buu yidhi yaa rasuul allah fad xayshu xayu shit meeshaad doontid ku nagow wasil xabla man shi'it ciddaad doontidna xiriiri wakhud min amwaali man shi'it ciddaad doontidna hantidooda qaad wa acطinaa maa shi'it waxaad doontidna na sii wamaa akhadta mina kaana axaba ilayna mima tarag waxaad naga qaadatid waxaad noo soo reebtana intaad naga qaadatid baan jecelna rasuul allah waxaadna amartidna waan ku raacayna rasuul allah ilaah baan ku dhaartay maanta haddaad nala socdaashin ilaa laga gaara meesha lagu magacaaba barakulaamaad kaa soo hari mayna rasuul allah albarak min hamdaan waan ku raaci doonnaa waa tan meeshii marka nebiga sal allah caleh wasalam wejigiisaa laga garan jira markuu farxo oo asaawir wejhi kaana tanfatix isagoo dhan baa farxad marka ay ka muuqan jirtay markii nebiga sal ly slm siiye ashuransiga ah in cidna aanay ka hari doonin ansaar qaatibatan siday u dhan yihiin raggii muhaajiriinta shala la soo qaxay kootada la ahaa meesha la joogay dhammaan markay u ballanqaadeen buu nebiga sal sl dagaalkii markaa aaday waa tii allah subxaana watacala nasriga weydiin marka uu keenay jacaylka nebiga sal sl waxaa muujinaya isagoo dadka safayoo leh war istawow haye ayuu wuxuu arkay nin lagu magacaa sawaad bin khusaya oo aad mooday safka inuu ka soo baxsan yahay nebiga sal sl gamuun uu watay uu dadka saa ugu safeeyey baa ninkii caloosha kaga dhacay markiiba intuu caloosha saa u qabsaday buu yara soo aqidni rasuul allah waxaan u baahnay inaan kaa argoosto saa kugu dayn maayo markaasu yidhi kaale calooshii markuu u fura kadib buu isaguna markaa meeshii dhunkaday maxaa kugu kallifay wuxuu yidhi yaa rasuul allah wax kale maaha dagaal baan joognaa buu yidhi xaalad xunna waa la taagayn ciidankana kuurkaan isu haynaabiy waxaa laga yaabaa xaaladan ina meesha marka aanan ka soo laaban waa aan ku shahiido waxaan jeclaysta buula daqiiqada ugu dambaysa ee noloshayda ugu dambaysa inay noqoto iyadoo jirkayga jirkaaga u taabto ilaa rasuul allah waxaa lagu fakaraya rasuul allow jirkayga iyo jirkaaga inay istaabtaan buu ku fakaraya ninkan hada saxaabiyu jaliil waata nebiga sal alla alih wasalam markaa uu duceeyey dagaalkii uxud markuu bilowday kadib dagaalkii badar baan u jeedaa ayaa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibni cawf laba wiiloo dhallinyaro ah ayaa midna gacanteeda midig soo istaagay midna gacanteeda bidix nin walbana wuxuu raadinaya waxay leeyihin war un abujahlun indhaha noo saar leesh abujahl maxaad u raadinaysaan liannana samicnaa annahu sabba rasuula allahi sala allah alay waslm waxaana la soo wargeliyey o nala soo ogeysiiyey inuu rasuulka sal alla alay slm u aflagaadeeyey mar tus wuxuu iyadoo meesha la marayo ayaan waxaan arkay buu yidhi abujahal oo meel markaa ka muuqda ayaa ii muuqda buu yidhi kadib intaana u sheegin ka hor ayaan hadda marka lagu laabtay wuxuu maxaad u raadinaysaa abujahl marka laigu celiyey waxay yidhahdeen waxaan maqlay rasuulka sala allah alay slm inuu caayey oo rasuulka hadduu cayeene aflagaadada rasuulka sal ly slm shay sahlan maaha idan waxaan u baahna labadaa nin inaan marka aragno hadalladooda waxaa ka mid inay leeyihin wallaahi lain ra'aytuhu laa yufaariqu sawaadii sawaada ilaah baan ku dhaartay haddaan arko yani waa meesha aad maanta ka dhihi laa yufaariqu sawaadii sawaado koolla camala ah lagaga fujinaya meesha dad ka dhahaan wey mar uun haddaan arko anaa ku dhegi doona kadib baan meel fog markaan ka arkay ayaa waxaan idhi buu yidhi waa kaa mid ka midaan tusay haddana kan kalena waan tusay afar labada gees markay kaga yimaadona barjaalayaasha ay ka soo qorateeyeen bay labadooda hal seef markaa kala duldhaceen meesha sumaka waa tan rasuulka sal allah aleh wasalam uu yidhi ayukumaa qatala war yaa dil labadiin oo nin walba u leeyahay anaa dilay oo nebiga sal lla ly slam labadood markaa u kala garqaaday idan hada haada indalfayadul labada nin oo dhallinyaro ah oo leh rasuulka sal اllahu calayh wasalam baa la aflagaadeeyey waxaana u socnaa rasuulka sal اllahu alay liajlihi an nantaqim haakada axabuuhu radwaan calayhim waardaahum idan dagaalkii uxud baa la gaaray nuqtada lixaad dagaalkii uxud marka la gaaray dagaalkii intuusan bilaaban ka hor saddex qaybood dagaalkii markuu bilowda kadib saddex qaybood bay noqdeen qolo iyago dhan isku dhex yaacsan ilaa ay dhacday xitaa xudayfta imaan aabbihii oo dagaalkii qayb ka mida ah, yani meesha jooga war waa aabbahe waa aabbahe isagole waa tii markaa la dilay dadku markay saa u hanjabeen ilan suuqa waxaa la soo geliyey arrin ah nebiga sal lla alay slm la dilay kadibna muslimiinta moralkoodii baa hoos u dhacay way hanjabeen qaar waxay ku fakareen inay dib markaa u laabtaan bal waxay ku fakareen inay xiriir la yeeshaan ninkii cabdullahi ibnu masaloole munaafiqa ahaa iyagoo saa ku fakaraya ayaa waxaa meeshii soo maray ninka lagu magacaaba anas ibn nadar oo taariikhdiisa markaa taqaanaa isagoo aad iyo aad u ordaya ee leh maadaa tasnacuuna bialxayaati bacda muxamed haddaad leedahay nebiga wuu dhintay idan nolol maxaad ku falaysaa nebiga hadduu geeriyooday nebigaaba geeriyooday inaad noolaataan miyaad rabtaan idinka hore intuu u socda buu wuxuu yidhi allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca haa'ulaa muslimiintana waxay la yimaadeen oo ay leeyihiin nebiga wuu dhintay annagana waa iska laabanaynaa kuwaana beri baan ka ah wa abra'u ilayka mima sanaca haa'ulaa kuwan mushrikiintuo nebiga sala allahu calayh wasalam leeyahy way dilaynna labadaba beri baan ka ah isagoo ordaya oo lalaya ayaa waxaa ka soo horbaxay sacad ibni mucaad ayaa ka soo horbaxay markaasuu aynaya abaa camar halkay ku so socota wuxuu yidhi waahan liriixi ljanna ya sacad sacadoo waxaa ii soo carfaysa buu yidhi jannada udgoonkeedaayaa ii soo carfaya wuu dagaalamay baa layidhi maalinkaa waxaa ku dhacay in ka badan dhowr iyo siddeetan dhaawac baa soo gaaray waxay leeyihin jirkiisa cid aqoonsataa la waayo ilaa walaashii unbaa aqoonsatay farihiisayna ku aqoonsatay idan wuxuu leeyay maada tasnacuuna bilxayaati bacdahu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marba haddii nebiga meeshan uu ka tegay adduunyadan uu ka tegay nolosha idiin harsanoo aad raadinaysaan maxay tahay qoladii kale ay aabit bin maddaxdaxna intuu hadlay bay wuxuu yidhi yaa macshar alansaar haddii nebi maxamed la dilay allah subxaana wa tacaala weli waa baaqi qaatilu calaa diiniku war u dagaalama faina allaha mudfirukum manaasirakum ilaahay baa idiin hiilinaya guulna idin siinaya kadib ciidan uu watay buu wuxuu markaa dagaal waajahay xagga khaalid bin waliid oo ah qolyihii markaas soo dhabarjabiyey nimankii rumaadda ahaa iyo shiishilayaasha ah buurta markaa saarnaa markaabaa meesha isagana markaa lagu dilay guruub saddexaad baa jira marka waa guruub ka kooban abubakr radi allahu canhu waa guruubkii cumar waa guruubkii cali bin abi aalib radi allahu canhu intaba intay nebiga sal lla alay waslam ayay markaa dhexda markaa gashteen nebiga marka waxaa ku baa ku soo horay toddoba iyagu markaa qurashiyiina toddoba markaa waxay ahayn ansaaraan ula jeedaa laba qurashiyiina labada qurashiyiinta waxay nin lagu magaca sacd ibn abiwaqaas iyo talxa ibni cubaydillah labadan baa ku soo haray dagaalkii markii la galay ayaa nimankii qurashiyiinta toddobadoodii meesha marka lagu dilay waa tan uu leeyahay nimankii waxaa la jeeda ansaarta toddobadooda markii la dilay buu nabiga sal alay slam maa ansafna asxaabana sida la rabay ma yeelin buu yidhi innaga waxay ahayd inaan marka dagaalanno waxaa soo booday ninka lagu magacaaba talxa ibni cubaydillah oo maalinka abubakar markuu sifeynay uu leeyahay dagaalka uxud marka laga sheegay sheekeeyaba daaka yowmu alxata waa maalinkii alxa isaga uun siiye cid kale yaan laloo tiirinin intuu uu dagaalamay isagoo nebiga sal alla alay isku gudbay ee ka ilaalinaya fallaar walbaba ee gamuun walbaba nebiga sal lla alay slam soo deeganayo nebiga sal alla alay intuu sidaa ugu fidiyey gabooyihiisa wuxuu leeyahay irmi canii ya alxa iga difaac nimanka kan waxaa difaacaya alxa ibnu cubaydillaah alxa ibnu cubaydilah wuxuu difaacaba oo dagaalka uu wadaba uu nimankii u caabiyo uu eriyo uu nebiga sangabaad uu noqdo ayaa waxaa dhacday dhaawac culus baa marka ku yimid wuxuuna u dagaalamay bale kow iyo toban nin booska iyo buuxinlayd buu buuxiya maalinkaa markii dhaawac uu soo gaaraa buu yidhi kelimad buu yidhi xas buu yidhi xas waa kelimad qofka markuu la xabsado xanuun marku uu dareem meeshaad ka dhihi lahay dukada nebiga sal ly wuxuu yidhi low qulta bismi illaahi larafacatka almalaa'ika wannaasu yanduruun haddaad meeshii xas aad ka tiri ad bismillaahi ka dhihi lahayd malaa'igtaa kulaali lahaydoo ku bili lahayd way ku rafcin lahaydoo samadaa lagu geyn lahaa iyadoo dadko dhan saa ay daawanayaan keliya waxaad reegtay kelmadda inaad tiraahdeed ba ahayd waa meesha lagu baraarujin qofka mu'minka ah markay wax ku yimaadaan oo afka uu baro inna lilah wa ilahi raajicuun xasbuna allah kelimaadka quruxda badan inuu markaa u baro waxaa la sheegaa marka gacantiisii marka shalal ku dhacay farigiisii shalal ku dhacay intaana wuxuu ugu dhacay waxaa la difaacayay rasuulullahi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa tan marka dambe uu nebiga sal sl ku hor dhacay isagoo marka dhaawaca meeshii abubakar baa soo orday oo leh kun kun fidaaka abi wa ummii alxa alxa uu noqo alxuu meesha jiifa markuu arkay wuxuu is bal nabiga sal lla ly slam marka caawi kadib cubaydillahi ibnu jaraax abu cubaydat ibnu jaraax baa meeshii markaa yimid cabadu jaraax baa wuxuu yidhi aniga ii nabiga sal ly slm marka dagaalka waxaa soo gaaray labadiisa dabanoo nabiga sal ly waslam miqfarka uu waji markii ku dhacay seefta ay ku dhacday koofiyadii uu ku dagaalamayay birihiibaa nabiga sal ly slm meesha marka ka galay markii ay galeen baa waa loo bahay marka in la soo saaro alxa ibn cubaydillah bn abuubakarow fadliga kan cid aan aniga ahaynoo maanta qabanaysaay ma laha aniga iidda ilkihiisa ayuu la beegtay isagoo si tartiiba uga soo saaray nebiga sal sl berihii markaawejiyadiisa markaa galay si tartiiba u soo saaray iligbu meesha ku waayey dhagaxii kii birtii labaad buu dib ugu laabtay ilig kale ay meesha ku waayey intaana wuxuu muujinayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida loo jecel yahay waata nebiga sal lay sl maalinka yaruduunakum akhaakum faqad awjab abuu alxa uun dar yeela maalinka kan maxaa yeele jannadii loo baahnaba marka gaaray waxaa marka la sheegaa dalxa inuu nabiga sal sl saa u hor uu leeyahay rasuul allow madaxa soo taaganin waa intaasoo fallaaro ay ku gaartahay rasuul allow madaxa soo taaganin gamuunkooda waa intaasuu ku haleelaaye wixii markaa lasoo dhigay isaga marka iskudhigay gabaal isku dhigay idan hada huwa alxub waxaana u baahanahay intaynan kelmadda aakhirkeeda aynan gaarin inaad ka fakartaan maa hada alxub maxaa gaarsiiya dadkan meeshan inay gaaraan waxaa marka dhacday xaatim ibn baltaxa ayaa wuxuu eryaden ninka luma cudba ibn abi saciid cudba ibn abi waqaas baa ula jeeda cudba ibn abi waqaas wuxuu la dhashay sacad ibn abi waa ninkii nebiga sal ly slam ka jebiyey dhooshiisii markaa jebiyey ninna nebigu difaacaya saantii buu wataaye waa sacad ibn abi waqaas nina wuu la dagaalamaya dhaawac buu gaarsiinaya walaalkii cutba iimaanka marka siuu dadka u kala saaray u kala shaandhaynayo u kala filtaraynayo arag nina safkaabuu ka soo jeeda nebiga sal sl buu difaacaya nina xaggaabuu ka soo jeeda nebiga sal l buu dhaawacaya marka intuu ka daba tegay buu isna markaa dilay sacad ibnu waqaas baa maqlay markuu maqlay walaalkii in la dilay wuxuu yidhi anaa raadinaya buu yidhi haddaan gacan ku dhigi lahaana anaa maanta burka dhigi lahaa buu yidhi suhayl ibn xunayf markuu dagaalka meel xun u mara buu yidhi nebiga waxaan ballan kaaga qaaday baycana kugula gelayaa inaan dagaalami doono ilaa meesha ka geeriyoodo ilaa aakhir laxda maalik ibnu sanaan dhiigga nebiga sal lla ly jirkiisa ku haray markii laga soo qaaday birihii meesha ka galay dhaawicii soo gaaray buu afkiisa kusoo ku dhuuqay markaasuu nebiga sal ly slm mujah buu war iska tuf wuxuu u tufaya buu yidhi rasuul allah markaasuuna nebiga sal allah man araada an yandura ilaa rajuli min ahli اljanna falyandur ilaa hada qofkii raba inuu indhaha la raaco qof ahlu janna ah, ninkan indhaha la raaco maalik ibnu sanaan meeshaasu marka isaguna marka markaa ku shahiiday ninna ilkihiisuu meesha ku waayayaa midna dhiigga nebiga sal ly slm buu liqayaa midna jirkiisuu jirkiisa taabsiinayaa midna wuu isku gudbaya saaftii wuxuu isku dhigaa gamuunkii intaa waxay muujinaysaa xubbuhum lirasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam iyo sida markay u jecel yihiin dagaalka markii nebiga sal ly slm marka diray wuxuu yidhi dadka naga geeriyooday ee shuhadada marha lanoo soo tiriyo zayd ibnu thaabit baa la diray wuxuu yidhi maalinkii xud anoo meesha wareegaya ayaa waxaa iga soo horbaxay buu yidhi sacad ibnu rabiic markaasaa la hadlay oon wuxuu yidhi buu yidhi wuu ila hadla wuxuu yidhi in ra'aytahu faqra'hu minii salaam nebiga sal sl baa soo hadla wuxuu yidhi haddaad aragtay sacad ibnu rabiic iigu salaam markaan soo dul istaagay baa waxaan idhi rasuulka allah ku salaamaya ee iiga waran xaaladaada isna wuxuu yidhi aakhir laxda marka nafsadii baa ka bixi rabta waa last breath oo noloshiisa ka mida ah. waxay u badan tahay waa xaraaro oo dhaawac fara badan intaasoo dhaawacba marka ku yaala kelmad buu marka yidhi wuxuu ansaar buu la hadla wuxuu yidhi laa cudra lakum in khulisa ilaa rasuuli illahi sala allah calayh wasalam wa fiikum caynun tatruf wafaadat caynaahu min waqtihi wuxuu yidhi ansaar waxaad iga gaarsiisaa kadib markaa nabiga sal lla ly salaantid kadib ansaaray wax cudurdaara ma lahidin yowma alqiyaama haddii rasuulka sala allahu calayh wasalam la soo gaaro la dhaawaco la dhibaateeyo iyadoo uu jiro qof markaa iyadoo markaa nololo idinka ku dambayso haddii rasuulka sal alla sl wax la gaarsiiyo cudurdaar ma lihidina la socda haweenkii rasuulka haweenka mu'minaadka ayaa waxaa soo oraday haweeney lagu magacaabay imraa lagu magacaabay reer baniina diinaara markaasa waxaa loo sheega waxaa dhintay zawjkaagii baa dhintay walaalkaabaa dhintay aabbahabaa dhintay intoo markaa mayan daryeelay kadib intaa waxay ku heysay maa facala rasuulullah rasuulka iiga warramo kadib baa waxa nabiga sal la alay slam kamaa sidaad la jeceshahay way weli wuu nool yahay wuxuu tii intaa iguma fillee waxaan u baahan rasuulka inaan indhaha saaro way soo dul istaagtay markay argtay rasuulka sal sl inuu nool yahay bay waxay tihi kelmad mashhuuro kullu musiibatin yaa rasuul allahi bacdaka jalal musiibo walbaba mar haddaad adigu nooshahay wax la tirin gala la xisaabsan karo faa'iidaba malaha buu bay tiri waxaa soo orada haddana haweenaydii sacad ibnu mucaad hooyadiiba ula jeeda markaasu yaa rasuul allah haadihi zow ummi waa hooyadeedii intay soo istaagtay btir yaa ma nooshayha mar haddaan nooshahay kullu musiibatin bacdaka jalab waxaan rabaa inaan ogaanno dadkan meesha jooga ee la leeyahay saxbuhu lkiraam ee mar walba radi allahu canhu ardaahumta aan ku celinayno darajadaa waxay ku gaareen waa xubhum lirasuuli illahi sala allahu caleh wasalam khubayb ibnu cadiy marka la qabtay maka lagu qabtay oo la rabay marka in la dilo waa tii la beeciyey intaan la deldelin ka horba wuxuu waxaan u baahana laba ragcadood horta inaan tukado laba ragcadoodoo qurux badan buu ka tuura oo ilaahi subxana wa tacala la hor istaagay markuu khushuucay oo rabulcaalamiin hor istaagay oo si fiican u tukaday oo salaadda markuu dhammeeyey kadib buu wuxuu yidhi haddaanan ka baqanin inaad leedihin ninka kan fulay nimaa u geysay salaadda waan dheereen lahaa kadib buu wuxuu yidhi waxaan diyaar ahay waxaad doontan inaga yeeshaan kadib tixgabaya ayuu meeshii markaa ka tiriyey oo almacshuura walastu ubaalii xiina uqtalu musliman cala ayi wajhin kana lilahi masracii wadalika fii daati ilaahi wain yasha yubaarik cala awsaali shalmin mumazaqi wuxuu igu aabayeeli maayo dhan kastoo aniga laii rabo marba hadii waxaan arrinkan u samaynu yahay allah subxaana wa tacaala fii daati ilaahiba haddii ay tahay sida la doono aan u googo'a buu yidhi hadday doonto bimacnaa haadan hay dul xoomato wadalika fii daati ilaahi wain yasha yubaarik ala awsaali shalbi mumasaqi ilahi hadduu doonana hilibkan cadcadka saa u kala dhaca musuu u barakeynaya kadib waa inta aan la dilin kahor su-aal baa la weydiiyey abu sufyaan baa wuxuu weydiiyey su aala ma jeclaan lahayd yaa khubayb adoo og in tiirka lagu wado oo lagu deldelayo booska aad taagantahay in maxamed lagu bedelo ma jeclaan lahayd markaasuid waxaad ka hadlaysaa lagu bedelee wallaahi ma maqli kara buu yidhi an tu'diihi shawkatun waaxida xitaa qodaxu inay durto diyaar uma hay buu yidhi kadib waa tii meesha marka lagu daldalay aakhirka waa tan meeshii ilaahi subxaana wa tacaala u qadaray meeshii markaa in dib marka laga aaso idan nimba waxaa la soo istaajinayaa adstake wuxuu taagan yahay tiirkii lagu daldali waa la daldalaya waa daqiiqado waxaa laga yaabaa haddii afgabaasi xitaa uu dhihi lahaa hal la keeno booska ninkan lagu bedelo in layskiisi daayaa laga yaabaa laakiin xitaa ma hunguriyen idinku waxaad ka hadlaysaan buu booskan aniga aan taagan ha daldalidda booskan aniga aan taagan ha laydilaya in lagu bedelaad ka fakaraysaan xitaa laa diyaar uma ahi buu an tu'diihi shawka badaxu marka inay durto marxaladii kale iyadoo ceel la taagan yahay baa waxaa isku dhacay adeege uu leeyahay cumar bnu khadaab jahjah lagu magacaabo iyo nin kaleo ansaariyo lagu casanaani inoo baro markay isku dhaceen ayaa laysu habarwacday ninkana waa muhaajir waa nin qaxwa madiina munawara ku cusub ninkana waa ansaari waa ninka dhulka markaa iska lahaa markii laysu habarwacday kadib ayaa qolaba qolada kale nin walba dadkiisa marka usoo gurmaday meeshii markii laysugu yimi cabdullahi ibn ubn umm salool oo isagu markaa si uun markaa ula fiirsanaya muslimiintu inuu ka helo hal dhinac inuu ka helo ayaa wuxuu arkay markii in xadgudub iyo iskudhac markuu bilowday wuxuu yidhi maanta ninkii nimanka shalay noo yimid oo koytada ahaa oo qaxa ahaa oo gacanta aanu fidinay oo aanu soo dhowaynay oo aanu marti soornay miyaa maanta sida noola dhaqmaya arrinkaa wuxuu ka dhigan ninkii hadda ka horiyey saminka bakiya koolki eygaaga cayiidi haku cunee ma sidaabaa maanta maanta waxaan ballan idinkaga qaadaa buu yidhi layukhrijanna alacazu minha aladal kaana gobta ah wuxuu saari doonaa midka gunta ah hadalkaa markuu yidhi kadib baa warkii wuxuu socday nebiga sal ly slm markuu gaaray kadib ayuu nebiga sal lla lay waslm isagoo la fadhiyay saxaabadiisa ayaa waxaa hadli cumar bn khadaab wuxuu yidhi yaa rasuul waxaad amartaa ibn cabaad bin bashir ninkaa ka takhlasamiy ma wuxuu leeya rasuulka allo daliil ku tilmaamaya isagana macaziis buu isku tilmaamaya hala dila buu yidhi kadibba nebiga sal lla ly slam markaa ma jeclaysan arrinkaa marka la sameeyo wiil buu dhala marka cabdullahi ibni oba ibni salool lagu magaca cabdullah oo isagoo muslim oo saalixa ah. ninkii baa wuxuu yidhi rasuul allow arrinkaas cid kaloo qabanaysaa male aabbahay anaa shaqadiisa qabanaya buu yidhi iidda buu yidhi ma wax laga soo ashtakoonayso aabbahay ma ninka lagu sheegayo inuu daliilhayso adiga maaha ninka casiiska isugu sheegayso isaga maaha anigii daabiil waa meesha allah uu leehay laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaadduuna man xaadda allah warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abanaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum macquul maaha qof iimaan sheeganay aakharo rabbulcaalamiin aakharo waan rumaysanaa leh haddana la safan dad nacay ee la dhinactamaya allah iyo rasuulkiisa xitaa aabbahogeed ha noqdo kuwa ay dhaleen ha noqdeen walaalahood ha noqdeen aniga ii daabuye idan nin inuu maanta uu ku dhiirado uu yidhaahda anaa ku tegaya aabbahay aniga ii daaya sicad ibnu cuqaasna uu yidhaahda anaa walaalkay dillahay ii daaya heerkaa in la gaaro xubiga heerka ah abuuray waa allah subxaana wa tacala waxa uu sheegay ah walidaalika camar bn caas hadallihiisa waxaa ka intuusan geeriyoon wuxuu yidhi dhowr marxaladood baa ay soo martay laakiin laba marxaladood buu tilmaamaya marxalad waxa ay soo martay buu rasuulka sal ly slm cid aan ka necbanaha aaya jirin oo haddaan haleeli lahaa waan dili lahaa buu yidhi ciidaan ka jeclahaa aanay soo marin